tilmaamaynaa iyo qisadii sayidina ibni mascuud cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canh saxaabadu waxay ku ijmaaceen bacda khilaafin min axadihim oo cabdullahi bni mascuud ah waxay ku ijmaaceen in suurataynku labada suura suuratulfalaq iyo suurat اnnaas ay qur'aan yihiin kitaabka ilaahayna ay ka tirsan yihiin ayay saxaabadu ku ijmaaceen xadiidkii cuqbat bnu caamir ayaana ku tusahaya in labada suuradood ay qur-aanka ka tirsan yihiin alam tara aayaatun unzilat اlleyla lam yura miluhunna qatu qul acuudu birabbi اlfalaq qul acuudu birabbi اnnaas unzilat calaya aayaat lam yura milhuna qatu almucawidatayn wa kaana cuqbat bnu caamirin min rufcaai asxaabi muxamadi sal ly wasalam weliba qisaynu ku maray fi sunan oo xadiidka asagoo sidan ka dheer baa sunanka ku marteen annagoo safar ku jira ayaa nabigu waxaan ku nabi allow suuratu huud iyo suuratu yuusuf ii akhriyo ibar iga sax nabigu wuxuu yidhi suuratu yuusuf iyo suuratu huntaad u kaadiso laba suuradood oo wax ka khayr badan uusan jirin aanku baro nabi allow ibar suuratu lfalaq iyo suuratu naas buu nabigu u dul akhriyey maalin kale anuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la socdo oo hashiisii hoggaankeedii haya ama kabaalkeedii ku dheggan ayaa nabiga ku nabi allow wixii ilaahay ku baray qur-aana wax iga bar laba suuradood oo wax ka khayr badan uusan jirin baan ku baraya fa qara'a calaya suurata alfalaqi wa suurata annaas buu igu akhri oo ku tuko oo baro wuxuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi buu wax ka khayr badan ma jiraane balabadaa suuradood xoogow marka umaanan halqantaagin buuhi hanqaltaag iyo xoogow ubogid aan jeclaystay waxaan rabay suuradaha waaweyn nabigu inuu baro ama qur-aan kale ii yeedhiyaan rabay laba suuradoo yar oon ka adkaay buu nabigu igu soo celiyey buui markuu nabigu arkay inaanan si fiican hawshaas ugu hanqaltaagin ceshihii baa la tukaday salaaddii fajar markaan tukannay buu nabigu salaaddii fajar nagu tujiyey buuhi suurat alfalaq iyo suurat annaas ragcaddii koobaad suurat alfalaq buu nabigu ku akhriyey bacda alfaatixa tii labaadna wuxuu ku akhriyey suurat annaas bacd alfaatixa markuu salaaddu nabigu dhammeey uu salaamo naqsay oo issoo majiiray yuu nabigu isoo fiiriyey buuhi markaasuu wuxuu idhi yaa cuqbata bna caamir kayfa ra'ayta maxaa kuu baxay suurat alfalaq iyo suurat nnaas waad saluugtaye maxaa hadda kuu baxay salaat alfajri oo la isku ogaawo qur'aan alfajri ayaan idinku tujiyey labadaa suuradood ha saluugine ha saluugine si fiican u baro idan xadiidkii muslim xadiidka cuqbat bnu caamir muslim baa wariya asagoo faahfaahsana sunanka ku soo martee xadiiu ubay bnu kacab asaguna fii saxiix اlbukhaari ubay bnu kacab baa loo sheego oo la yidhi cabdullahi bni mascuud baa wuxuu leeyahay labadan suuradee suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas waa waxyi min allahi laga soo dejiyey nabiga lagu soo dejiyey waa duco lagu ducaysto oo ilaahay lagu baryo oo shayddaanka lagaga magangalo oo sharka la yskaga xijaabo laakiin qur'aan ma aha in ilaahay xaggiisa laga soo dejiyo waa ictiraafsan yahay in jibriil la yimid waa ictiraafsan yahay nabiga loo waxyooday laakiin wuxuu leeya waa ducooyin waxyo oo nabiga la baray oo ummaddu inay ku ducaysta la rabee qur'aan ma aha ubay ibnu kacab alansaari baa sidaa loo sheegay ubayna waad waa raggii nabigu uu dardaarmay oo uu yidhi ha laga barto qur'aanka waa ninkii saxaabada qur-aanka u yaqaana xagga xifdiga iyo itqaankiisa xilligu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam inaga soo marray nabiga ku dul ahrinaya suurat albayina lam yakun ku dul ahrinaya ubay ibnu kacab markuu warkaa loo sheego wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed baan ka maqlay asagoo leh jibriil baa labada suuradood la soo degay fa qaala lii qul acuudu birabbi اlfalaq faqultuha ila aakhiri suura wa qaala lii qul acuudu birabbi اnnaas faqultuha ilaa aakhiri suura waxayna ahaayeen xilliga nabiga laba suuradood la ahriyoo lagu tukadoo la barto cabdulahi hawsha wuu gafay saasuu ku dhaartay cuqtun camirna doo arkaysan wuxuu ku dhacay cabdulahi bn mascuud marka u soo laabanna qisadiisu saxaabana waa ku ijmaaceen masxafka cumaaniga ee haddaad haysataan ummadda loo qaybiyeyna ee sayidina cumaan ilaahay ku barakeeye wa min manaaqibihi wa khasaaisihi likulli khaliifatin lahu manqaba khaliif walba muslimiinta soo maray wuxuu leeyahay arrinuu ku tacdaaranya oo ku tilmaamaya dad kale uu kaga duwan yahay abu bakar cumar cumaan caliy radia allahu tacaala canhum ajmaciin markaynu khulaasayno dhowr qodob aan dul istaagno marka cabdulahi bn mascuud muusan dafirin in labadan suuradood laga soo dejiyey min allahi subxaanah wa tacaala oy munazal yihiin asuurataani waa munazalataani min cindi illaahi ma dafirsanayn ma diidayen waa oggolaa muxuu ka murmayey waa qur'aan iyo mahe qur'aan weeye iyo ma aha ka murmahayo wuxuu lahaa qur'aan ma aha muxuu inkiri keliya alqur'aaniya ama alinzaal inay waxyi yihiin min allahi laga soo dejiyey jibriil la yimid min cindi illaahi nabiga loo keenay nabiguna uusan hawsha asaga uusan shuqul ku lahaynoo jeebkiisi iyo wax asagoo ku ijtihaaday iyo aysa xadiid ahayn laa lafdan walaa macnan wuu ogol yahay laakiin qur'aannimadu inkiray qodobka labaadee raaca waxaa weeye cabdullahi mascuud hawshaa wax ku taageeray ama ku raacay ma jiro laa min aلصaxaabati walaa min الtaabiciin walaa man bacdahum muslimiintii xilligiisii la joogay ee saxaabo ah kuwo ka waaweyn iyo kuwo ku-ayni ah iyo kuwo ka yaryar wax ku raacay ma jiro ijmaacu saxaabana halkaasuu ku guntamay labada suuro inay yihiin qur'aan ay yihiin sidaad og tihiinba waxaa kaloo intaa dheer labadii xadiiee cadcadda asagu waa ijtihaadkiis cabdulaahi nebi maxamed baa iyidhi ma hayo lagama soo gurinin laa riwaaya daciifa walaa saxiixa midna lama hayo nabi maxamed baa yidhi qur-aan ma aha ee waa magangelyaha laysku tufo muu haya cabdulaahi isagaa ku ijtihaaday ijtihaad maskaxdiisii iyo aqoonsii diineed ba halkaa la maray ama saxaaba maxay leeyihiin nebi maxamed baa na baray nabiga yidhi waa qur'aan isagaa nagu tujiyey cuqbat bnu caamir ubay bnu kacab ila akhirih wa xadiiu ubayin fi saxiixi اlbukhaari wa xadiiu cuqbat bnu caamir fi saxiixi muslim say u kala goosteen waad aragtaa midka ubay muslim ma wariyo asagu cuqbat makiisana bukhaari ma wariyo idan laba kitaaboo lagu ijmaacay inay yihiin asaxu اlkutubi bacda kitaab اllahi bayna hawshaa ku timid axaadiiii saxiixaydna waa khilaafay asaguna xadiid nabiga ooma tiirinin ijmaacii saxaabada wuu khilaafay inzaalkii waxinimada ma dafirsano qur'aannimaduu dafirsan yahay intaa waxaa kuu dheer ardadiisii khaaska ahayd sheekh maxaa lagu yaqaanaa masaladuu ku ijtihaado ee asuguu la gooni noqdo ardadiisu inay ka aflaxaan oy qaataan ay ku ta'auraan ardadiisa calqamat bnu khays cabdiraxmaan bn yasiid ibni E, alaswad ibnu isd anahaci kibaartiisii cabida e, asalmaani abu cabdiraxmaan asulami raggii reer kuufiya reer basra ciraaqiyiin ee e, cabdulahi mascuud ardadiisa iyo khawaastiisii ibraahim annakhaci hal ninoo ku raacay ma jiro waxay sheekha ayagu waa khaldamay sheekha ayagu waa khaldamay ardadiisii khilaaftay saxaabadii saaxiibbadii oo khilaafay axaadiid oo khilaafsan ijmaacu saxaaba oo khilaafsan cabdullah hawshaasi marka waa ku khaldamay wadaadduhu marka go'aanka cabdulaahi dhowr mowqif bay ka qaateen niman u arkay hawshaa inay khatar tahay oo qur-aanka la soo falageliyey oo isku day inayba dafiraan qisada dhanba asalkeedaba oo yidhi cabdulaahi hawshaa kama sugnaba inuu cabdulaahi bn mascuud inkiray birabbilfalaq iyo birabbinaas baa qur'aan ah u inkiray maba jirto ilayhi qolyaha marka iyago wax badan la weydiin maayo aaaar mashhuura oo mustafiida ah, can cabdillahi mascuud oo ka asaxday baa jirta bal intuu masxafka ardada markuu qur-aanka barayo ninkuu ku arko masxafkiisa inay macwadin ku qoran yihiin wuu ku xoqi jiray tir buu dhihi jiray waa ducee gooni u baro ka reeb aaaar fara cabdulahi bin mascuud inay labada suuradood qur'aan yihiin muusan dafirine wuxuu diidanaa keliya oqoonsaday in kitaabka qur'aanka lagu qoro in la soo dejiyo waa ogolyaha wax yihiin inay qur'aan yihiinna wuu ogolyahay laakiin wuxuu idhi masxafkun yaan lagu qorin oo maxaa jira waa uun la jiray xilliga nebi maxamede looxyihii iyo garbihii iyo idiintii iyo maqaaradii lagu qorin jiray qur-aanka laguma qorin qolyaha iyo warkoodaasna macno ma sababku waa maxay cabdulaahi wuu dafiray wuuna inkiray wuuna diidahee mucaawadataynku inay yihiin qur'aan inay qur'aan yihiin in ilaahay xaggiisa laga soo dejiyana mu'san diidin masalada marka xusida mudan waxaa weeye suurad ama aayad qur'aanka kamida mida ah, ninkii dafiray yidhahda qur'aan ma aha maxaad ka leedihiin xilliga hadda aynu joogno ee qur-aanku baahay ee guri walba galay ee la daabacay ee la kala guursaday ee nin walba bartay saqiir iyo kabiir ninka dafira waa ku gaaloobaya cabdulaahi muxuu ugu gaaloobi waayey laba arrimood xataa kuma dembaabin cabdullahi hawsha ayada inuu ku gaalooba iska daaye kuma uusan dembaabin oo wadaado waa sidee laba aflayntu maanta ninkii kaag baxaana qoortaan qaadahaya hadda koor nink ku khaldamayna awliya ilaahu madax ii saaran weeye isqabadsii ninkii yidhi sagaaraan isku qabtay muxuu yidhi dhag jeenigeedii iyo iyo dhegteedii baan isku qabtay waxaa le warusbo keentay isku ekaysi way xoqanaysay buuhi iyadoo saaleh baan la helay oon isu mariyey isu ekaysiintu marka waxaa weeye cabdulaahi xilliguu joogay wuxuu ahaa casruriwaaya casruriwaaya waa xilligu cabdulaahi joogay musxafkuna sidan uma baahin qur-aanka iyo suwarkiisana sidaad maanta lagu warqaba loogama warqabin min cilmi khaasu ah fii bacdi annawaaxi suuradaha qaarkood iyo ayadaha qaarkood min cilmi lkhaasay ahaayeen marka casruriwaaya waa joogay casr wax la kala wariyo oo nin walba xifdigiisa iyo wuxuu sheekh ka tabsaday u ictimaadaha la joogay casru tadwiin wanashri ma ahay taa waa qodob qodobka labaad qur'aanku iyo qiraa'aadkiisuba waa min almasaa'il اsamciyati اlmaxda caqli laguma garto ijtihaad laguma keeno wa in naqli nebi moxamed calayhi الsalaaة wasalaam wa can illaahi wa rasuuli aad hayso wax agtada ka tawaaturay ee si istabajooga kuu soo gaadhay aadna u baahay waxaa laga yaabaa anuu inaanan maqalba ma aha marka min almasaa'il alcaqliyati اsamciyati اdaruuriyati ma aha ee waa maxay waa mas'ala samciya mutawaatira daruuriya maxda wey ninkii ka jaahil noqda masale samciya maxda waliba fii casri riwaayati wa cadami اtadwiin laa yukafaru walaa yujaramu walaa yu'ahamu cinda ahli اlcilm لأن الجهل بها بالمسائل السمعية المحضة كفر معها بالإجماع بعد الخبر وقبل الخبر ما يحجد waxay ku qumaysaa لأنذركم به ومن بلغ iyo ninkuu gaadho qur-aanku cabdullaahi maba soo gaadhinba in suuraة الفalq iyo suuraة الnaas ay yihiin min kitaab الlah min kitaab الlah idan markii dambey caddaatay oo inay min kitaabillaahi tahay caddaatay saa darteed bay oga leexdeen ardadii waaweynayd ee kibaaru الtaabiciin wa awsaatihim ee cabdullaahi ku xidhnaa ee khawaastiisa ahaa masalo kalaa meesha ku jirto waxaad ogaataan masalada samciga ah ee daruuriga ah waxay isku bedeli kartaa min aldaruuriy ila اnadariy wa min alnadari ila اdaruuriy shayga ku saabsan in la kala wariyo lagu ogaanayo ama riwaaya naqli iyo khabaru اlambiya wasaadiqin lagu ogaanayo xilli buu baahayaa cilmigiisiyo ogaanshihiisu xillina wuu yaraanaya xilliguu baaho caamo iyo culum way garanayaan dumar iyo labba waa garanayaa sagiir iyo kabiirba waa garanayaa carruur iyo cirolo way garanayaan marka bariddiisii iyo inuu baha ay yaraatana wuxuuna isu bedelayaa cilmi nadiiro min cilmi lkhaasa min jihad markaynu ka eegna jihada xagga macrifada iyo ogaashaha walidaalika qur'aanku mar baaba la masixi doona oo kutubtan laga leefi doonaa uu ku qoran yahay masaaxibta laabahan laga tiri doonaa walayusra cala kitaab اllah wa fii aakhiri الzamaan minhu kharaj minhu bada'a wa ilayhi yacuud waa kii salafku yidhaahdeen min allahi buu qur-aanku ka yimid aakhirna asagoo u laaban doonaa salaadaha hadda aad taqaanaan ee waajibkeedu ruux walbaba og yahay soomka xajka zakada jihaadka alamru biاlmacruuf wاnnahyi can اlmunkar bir اlwaalidayn silaة اlarxam wاlqaraabaat masaa'ilkan waaweyne diinteenna cudubdhaxaadka ah iyo lafdhabarta xilli waxaa la gaari doonaa dad islaan sheeganay aysan garanayninba xadiiu xudayfa ku garanaysaan min ariiqi silat ashyam laa yadruuna ma salaatun walaa zakaatun walaa xajun walaa sowm wayaquuluuna la ilaaha ila allah baqad intaa basay hayaan laa ilaaha ila allah war xaggeed ka keenten adrakna aabbaa'ana wahum yaquuluuna laa ilaha illa wax kale ma hayaan xukumka marka iyo masalada samciga maxdiga ah waxay ka wareegi kartaa min nadariyatin ila اdaruuriyaat bixasab اlintishaari wاlcilmi wاlnashri waxay ka wareegi kartaa min الdaruuriyi ila الnadariyaat bixasab اlkhafaa'i wاljalaa lanna waa masale naqli iyo riwaaya ku xidhan wey ma aha masale caqli iyo maskax iyo garaad lagu keeni karo tusaale gaaban hadda masaajidkana wax yar ka dhacay toban wadaadoo ku soo tukata waxaa ku yidhi masaajid bilaal makhribkii nin baa intuu istaagay sidaa sidaa yidhi tobanka haddana toban kalaa kuugu dartay toban kalaa kuugu dartay soddon nin baa sheegay oo wadaaddaa aamini kitaab jaamac oo carcaar laad ku maraysaa hawsha inay dhab anigana wadaad xiro keli soo tukado ordahay un baanoo maqaaxi fadhay iisheeg warkaasaa dhacay waxaan dhihi inkaarqabama been sheegahaya inay runtana waa laga yaabaa soddonka ninkay u sheegtay iyo ninku hal ruux u sheegay oon qaraa'in kale hawlka aysan la soconin warka asagee waaxidkae ka soo gudbay laga soo gudbiyey goob mucayan ah, ma isku sibay u aaminayaan maxaa keenay raggu wada cuqalo weeye maxaa keenay nin walba naqliga soo gaadhay baa ka beddelan midka kale masaladu marka hadday macluuma ahayd bidaruura cinda cuqbat bnu caamir aljuhani wa cinda ubay bnu kacab ay ahayd ma ahayn cinda cabdillah mascuud sidaa ma ahayn walidaalika akhطa'a fiiha idan waa min akhطaa'ihi walikulli jawaadin maxaad tidhahdeen kabwa wlikulli caalimin hafwa wlikulli faarisin cara wlikulli saarimin nabwa nin walbaoo wadaad ah oo caalim oo faqiih bale ka dhacday xoguu simbirruxuu leeyahay surmaseegtuu leeyahay surmaseegto ninka qoraagee dhiilashii weelasha qoree khatarta ah gudan asagoo haystuu dhi aad ku dhufata wuu la gafahaya marlabaad buu inuu turanturoodo inuu kufo ayuu leeyahay walikulli caalimin hafwa caalim walbana wuxuu leeyahay soomaali way dheen waxay dheen nima axadaan ushu waa ka dhacdaa ma khaldamo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ku leeyihin waa masale ma khaldamo waa ilaahay faarisku dheereeya wuu turanturoon karaa seefta goyse ee wax walboo lagu dhufto kala jartana mar bay soo karoodaa oo wii lagu dhuftay ka soo boodiba nabwa maxaa jira meel ku dhufatay mirgi baad ku dhufatay bir maxay aday kugu soo noqon inay ku dakartama laga yaaba idan waa hafwo uu ku dhacay sayidina cabdullahi mascuud lagumana gaalaysiin karo lagumana ta'fiimin karo asbaabtan idin sheega darteed amaa bacdahu waa min kitaab illaah min waxyi illaah waa min alqur'aan maanta ninkii inkarahe kufr شhيkh الإسلام بن تيمية wuxuu yihi في cهد الصحاaبة والتاaبعين من أنكر عذاب القبر لا يكفر ولا يؤثم ومن أنكره اليوم كفر لماذا cadaab الqبر inuu jiro xilligii صaxaabadu ninkii dafira waa loo cudurdaayey maxaa yeelay kitaabkii ilaahayna kuma cado nas sariixa laba aayadood baa ku timid cadaab الqبر oo ظaahira murna ka taagan yahay dilaaladooda أxaadiiثina waa min baab الriواayة waa nin walba sidii wax ka soo gaadhay waa masala samciya maanta laakiin caamaygeenna ugu caamasanaya diinta ugu aqoon yar muxuu ku ducaysanayaa muxuu ku leeyahay kaftan iyo kaadi dulduulkeed baa lagu cadaab mutaa cadaabulqabriga waxa lagu mutaa waxaa ka mid a kaftanka badan iyo kaadi dulduulkeed way wadoog yihiin kulligood caamadaa ka warqabta ilaa cadaaqabriga naga badbaadi bay ku leeyihin idan waagaana maxay ahayd ummuna caaisho inaga soo marra iyadoo ku dafirtay qolyo sheegay cadaabulqabri oo tii waxba kama jiraane yuhuud basa ah cadaabqabri annagu mari mayna haddaan muslimiinna oo nabigu yihi kada caaishay waa la wada mari baasha ninka ilahay ka badbaadiya mooyee masaa'ilka marka ku saabsan khabarka iyo kala warinta ku xidhan way ka duwan yihiin almasaa'il alcaqliya daruuriya samciya intaa inaad fahantaan baan rabaa baabu fadli man yaquum bilqur'aan wuxuu baab yahay fadliga uu leeyahay ruuxa qur'aanka ku istaaga ee ku tukada man yaquumu bilqur'aan ay bixaqihi xaqiisa siiya akhriya ku dhaqma ku tukada wa yucallimu ummadda bara fadliguu leeyahay wa fadli man tacallama xikmatan murti ninkii barta fadligiisa murtidaasoo min fiqhin xugum diineed ah ow hayrihi ama xikmo kale ah oo fa camila xikmadii ku dhaqma wacallama ummadda barasna fadliguu leeyahay alxikmatu waa maa manaca min aljahli wazajara can ilqubxi bay dhahaan culummadu ku soo gaabeeyaan nawwina saanbuu ku tacriifinaya xikmo waa maxay xikmadu waa shay walboo kaa hor istaago kuu diida anshi xumada xumahana kaa reeba xumahana kaa reeba wadaadana waxay ku tacriifiyaan waa ficlu maa yanbaqii fi اlwaqti اladii yanbaqii cala اlwajhi اladii yanbaqii alxikma waa inaad samayso shayga habboon ee ku qabtee kugu habboon aad la timaaddo xilliga ugu habboonana aad samayso wejka ugu habboon ee ugu wanaagsan aad u qabato ruux muslim maxaa laga rabaa wejka ugu habboon waa maxuu inuu xumaha ka fogaado wanaaga ku hagaago ilaahay ka cabsado xadaثna abubakr bn abi shaybata wcamr الnaaqid wزuhayr bn xarbin kulhm can ibni cuyaynata qaala zuhayr xadaثna sufyaan bn cuyaynata xadaثna الزhriy muxamed can salim bn cabdالlah can abi abi cabdالlahi bni cumara can الnabiyi salى اllah عalيه ali waslm qaal laa xasada kamasha ma jirto in la iskanto ama la isjanto ma jirto ilaa fi اtnatayni ilaa fii khaslatayni laba xaala mooye laba arrimood bini aadan wuxuu ku tilmaaman yahay ama uu sameeyo oo in lagu kanto ama lagu jantan mudan ma jiro xasadkii tooska ayaan laga dhigin xasadku midna waa dembi midna waa mubaax ama waa mustaxab shay nicmo adduunyo oo ilaahay aadama siiye haddaad tidhaado ilaahu waxaad addoonka siiso kale isii oy adduunyo tahay waa shay iska bannaan maadan dhigi ilaahu asaga nicmadiisa ka soo shub oo ka soo wareejo ani igu wareeji asagana laba eberdir maadan dhihin xataa ilaahu addoonkan nicmada adduunyada siise wanaagsan ama caafimaadka ama caqliga ah ama awlaadda ah ama xoolahan badan ah ama nabadgelyadan ah wuxuun adduunyo oo biniaadam wax moodo ayaad xoogow ku dhareerdaadiso waxaa tii ilaahu addoonkan waxaasiiso kale isii idan taasi way iska bannaan tahay iyo in arin diineed uu kaaga fiican yahay aad ilaahay ka barido oo tilaaw ninkaas cilmiga aad siisoo kale cibaadada aad siisoo kale sidaad runta iyo sidqiga ugu irsaaqdo kale yaqiinta aad siisoo kale tawakulka iyo iimaankan qur-aan akhriskan howlahan qiimaha badanee ninka ilaah aad ku ilhaamisi oo kale anna isii taana iyadu waa mustaxab way wanaagsan tahay taasi marka waa kamasho bay wadaadu yidhahdaa ama jamaali ibaa la yidhaahdaa xasad ma aha xasadka xaqiiqa waa maxa waa ilaahu hebel wuxuu haysto ama adduunye ama diineed ka qaad ma astahile aniga u soo shub oo allihii bixiyey maatoosu barideed maxaad ku gelaysa inaad tidhaahdo ilaahu hebel ka qaad wuxuu hayo oo aniga isii idaa middaa waa xasadnimo xasadkuna asalkiisu wuxuu tagaa waa mucaaradatu amri rabbi اlqadari aw الsharci ilaahay qaabku wuxuu u qaybiyey am yaqsimuna raxmata rabbika weeye ayaabaad xoguu qoonsanaysaa waxaad leedahay ilaahayow waa uun kaa xishoonayaa mooyeene si fiicanoo cadaalad wax umaadan qaybinin maxaa yeele midkan feedhaha kuusan maba astaahinin hawshaasi anaa ku fiicnaa haddaba hadday sidaa tahay allow ka soo wareejiyo ana igu shub waa isaaءaة dani birabi اlcaalamiin khatar weeye marka xasadka noocaas isagu tan nabiguu ka marka waa maxay waa khibطa fii amrin diiniyin soo ma aragtaan laa xasada ay wax lagu kanta ma jiro ilaa fitnatayn rajulin weeye kii koobaad aataahu اllahu rabuu siiya alqur'aana quraanka rajulku waa iska halqabsi ruux muslim baa loo jeedaa qur-aankii ilaahay siyo uu bartay fahuwa yaquumu bihi qur-aankii buu ku istaagaya oo ku tukanaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisi iyo wa anaa annahaari maalintii ama dharaartii saacadaheeda qur-aankii nin barkada ma ahe waa nin ku tukada waa nin akhriya hadhiyo habeenba midka labaadna idan ninka waa nin lagu ammaano nabigu wuxuu hormariyey waxyigii ilahay wuxuu ku tacalluqay midka labaad waa rajulin way aataahu allahu maal ilaahay xoola uu siiyey xoolaa ilaahay siiyey waa shaqeeyey hanti badan buu kasbaday ama waa dhaxlay fa huwa yunfiquhu maalkiibuu ku bixinayaa fahuwa yunfiqu maalkiibuu bixinayaa ana alleyli habeenka saacadihiisii iyo wa ana annahaari ay saacaat annahaar yacni sadaqadiisu xilli go'ama ma laha wey habeenkii waa bixiyaa dharaarti wuu bixiyaa xilli walba uu marka ruux muslima uu helo uu marka wax ku sadaqaysto waa bixinaya idan maalkiina wuxuu ku bixiyey meeshii loogu talga in la dhigu dhigaya kitaabka ilaahayna sidii la raba in loogu dhamo ogu dhaqmaaya labadaa ruux ayaa hawshooda wax lagu kanto oo lagu janta ah wixii kale waa iska bilaash musubanuku alayh salaat wasalaam adduunyo ninkii meesheeda marya in lagu kantaa ah wey diinna maxaa ugu fiican kitaabka rabbigay nabig kugu xidhayba adduunyo yaa u badan looguna jecel yahay xoolaha iyo maalkii iyo awlaadu kee khatarsan maalkaa khatarsan cinda alaad maalka ayaa khatarsan oo aad loo jecel yahay asagaa laysku xurmeeyaa boqol wiil haddaad dhasho maasha allah ninkan wuu tarmin baa lagu dhihi shaana lagu shubi maayo gugal lagaa kici maayo gabadhaa doontana si fiican laguu siin maayo laakiin xooguhu kuusa marka laguu ogyahay hee xaaji bal weligaada madax jinni ugu hadda weligaa magacadaada la badeliba xaaji baa lagu leehay milyan dheer weeye waa ninka hodankaa waa ninka tanaadka ahaa mid aan weligaa koobiyaha kaa helin yaa fadhiga ka boodahaya soomaalida waxay yidhahdeen baalka saxarada la yidhahda hadday hadduu xoolo leeyahay maxaa lo odhan lahaa saxaro lama dheheenoo xaar lama dheheen maxaa lo odhan lahaa xaaji jiljilico way dheheen bay ku dhamma warku way la socdaan soomali ogyihiin nabigu kii soo sheegay ina axsaaba ahli اdunya aladii yadhabuuna ilay hada almaal nasab iyo sharaf iyo magac iyo meeqaan bini aadam waxay ku tamadiyaan ay ku sheegaan ama ay isku xurmeeyaan waa maalkan asaga ah nabigu maalkii asagaa ah wuxuu ugu fiican ninka ku bixiya meeshiisii diinna maxaa ugu qiimo badan kitaabka rabbigii labadaas dee ammaan mudanoo in lagu kantan mudan وxadثnي xrmلة بن يحيى تuجيب المصري أخبرني وهو عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن مشاب الزهري قال سفyان بن عyينة عن الزهري baad soo marteen haddana waa yunis baa mutaabacaynaya سفyaan qaala wuxuu yidhi أخbarnii saalim hadda muxuu keenu soo celiyey riwaayadan dambe waxaa ku jirta ibn shaab أخbarnii saalim meesha horena waxay ahayd can الزهriyi xadana زهriyi can saalim bay ahayd abarnii saali bn cabdlahi bni cumar waana loo abtiriye saalim hadde can abihi qaala qaala rasul sal l slam laa xasada iskamasho ma jirto ama isxasad ma jiro ilaa cala natayn ilaa calaa sifatayni laba dhaqan iyo laba tilmaamood mooye rajulin aataahu llahu hada kitaab ninuu ilaahay bara kitaabkan asagae qur-aanka ah faqaama bihi qur-aanka ku istaagu ku tukaday anaa aleyl habeenka saacadihiisi iyo wa anaa annahaari dharaarta saacadaheeda warajuli way kii labaad ataahu llahu maalin iyo ruux muslimoo ilaahay maal u siiyey fatasadaqa bihi fahuwa yunfiqu baad horan soo marteen sadaqaystay maalkii anaa alleyli wa anaa annahaar waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic bn jarax abu sufyaan can ismaaciil yacni ibn abi khaalid alxmusi albajali can qays yacni ibn abi xaazim albajali alaxmusi qaala wuxuu uhi qays qaala cabdullahi bn mascuud xadiidka cabdullahi bn cumar buu imaamka ku bilaabay baabka xadiidkii mascuudna makhraatibu oga dhigaya iyo shaahid qaala cabdulahi mascuud wuxuu yidhi xa waxadatna ibn mayr muxamed qaal xadaana abi abi cabdulahi bn mayr wmuxamed bishir alcabdi اlkuufi qaala labadaa wada cabdulahi numayr iyo muxamed bnu bishrin waxay yidhaahdeen xadaana ismaaciil meesha wakiic uu soo yidhi can ismaaciil labadan wad iyagu waxay ku leeyihiin xadaana ismaaciil yacni ibn abi khaalid alaxmusi can qays bn abi xaasimin qaal samictu cabdulaahi bni mascuudin yaquul qaala rasuulu llaahi sal allah aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa xasada xasad iyo ruux lakanta ama la janta ma jiro ilaa fitnatayn laba arrimood in lagu kabanhaya mooye laba arrimood ruuxa in lagu kaman ama lagu xasaday xasadkii aan xaaraanta ahayn mooyeene maxay tahay labada ruux maxay yihiin rajulin aataahu allaahu maalin inuu ilaahay maal siiyey fasallatahu maalkii buu oo ku sii daayey fasallatahu allahu cafwan ilaahay baa ku sallida weeye ninkii asaga ahaa ala halakati maalkii inuu ku baabi'iyo oo ku dhammeeyo fi lxaqi sida xaqa ah oo waddo khayr uu ku bixiyo fasallatahu maka la yidhaahdo calaa halakati macna khalya aan soo boodi idan waxaa lagu qayday fi lxaq nin xoolihii baabi'inayo oo gubayo oon waxba ka soo reebaynin hadduu meel saxan ku bixinay dawaa khayr fasallatah salaadada facaalkeeda waa allah damiirkuna dee uu noqonaya ruux muslimka maalka ilahay siiye calaa halakati ihlaaki lmaal ay calaa infaaqihi inuu sarrifo oo bixiyo maalkii filxaqi meeshii xaqa ahayd uu ku bixiyo masaakiinta dadka mudan dadka dhibanayaasha qaraabada ahalka uu ku bixiyo ninka labaad wa rajulin aataahu llaahu ay cilman ninuu ilaahay cilmi baray sunnadii ilaahay baray fiqigii axkaamta rabbi baray subxaana wa tacaala fahwa yaqdi ninka asaga yaqdi wuxuu ku xukumayaa biha bilxikmati bayn الnaas qaadi haddii laga dhigo hadduu xakam yahay haddii gar loo dhiibto waa ka garsooraya kitaabka qur-aanku ummadda ku maamuleeyay xikmadii wa yucallima ummadana baraya idan xikmatan waxaa soo galay kitaabkii qur-aanka ah axaadiitii nebi maxamed oo asalba xikmad la yidhahday ee sunnadii diinta ayadiibu ku xukumaya qaanuun iyo xeerbeegti iyo oday soomaaliyeed dhaqankii iyo waxaasoo dhan ma agmarayo ilaa waa lagu gaaloobahaya kitaabka wax ku xukumaya wayucallimuha idan labadaa waxay mudan yihiin in lagu kanta hawsha ayada ah. nin ilaahay maal siiyey maxaa lagu yaqaanaa haaliban inuu kibro kanlaa in alinsaan la yaطha an ra'aahu istaghnaa ruuxu markuu helo hadda goor baan sheegay dacaayaddaydii qolyaha xoogo u hagaagtaan ku dacaydayn jiray odayga soomaaliyeed suu ama ninka soomaaliyeed suu isli dhex wareegaya xoogo markuu helo isli uu ka guurahaya hagee tagaa wuxuu ka bilaabayaa soodbi iyo maat hosbital meelahaasu marka tagahayaa kadibna sooti buu ka dhacahayaa axaddii iyo isbuucii hal mar arkaysaa asagoo baabuur loo ordahaya waaga dambuuba tegi xaggee tagaa wuxuu ka dhacayaa iyo kalishuwa iyo kaaran waaga damba lagaantoronga agteedu batagahayaaba meel ciddo batagahayaa wallaahi waad fahanteen yacni maal ruuxii helo waxbuu ismoodaa sankuu taagi dadku dafiri waa isla weynaanayaa ninkii noocaas ahaa ee maalka uusan kibrinin ee waddada ilaahay ku bixiyey ninka wuxuu mudan yahay in la kanto oo la janto dhaqankiisa ama alkitaab sida loo raadinay loo raadinay loo baranaya waal daba taagan yahay ee u rafaadayso markaad barato waxaa badan marar badan inaad iska barkato uu kaa fakado waaga dambe lagu yidhaahda hebel waa kitaab baxoor ama aduguba aad hawlaa kala gasho ama kitaabkiiba aad quursataba sida wadaadda hadda ku dacayaday anugu hadda habeena wadaana idiin sheegahayo carruurtoodii markay soo kacaanba waxay barhayaan hawla maadii iskoolaad hawlaha qur-aankiiba la daba istaagi maayaan caruurtaad adu haddaad horukaadiya anugu carruurta qur-aankan baranaya ilaa wiilkaa quraanka meel saaro ama gabadha quraanka ay meel saarto oy diinta barato iskuul baad sheegtay meel la geyn ma jiro waxaa lagu arkaya wadaad mutakhallif oo rijci ah oo dambeeya oon adduun la soconin oo iska allow allowsahala Ah, midkan waxay ku ilkaha saraa xaaraantinimeeyey xoolay bay kaa dhigahayaan waa quursi kitaabka rabbigay ninkaa marka kitaabkiibuu qiimeeyey asagoo ku kaaftoomay asagoo cuskaday ilahay baa ku sharfahaya in sha allahu tacaala waxaadaanii zuhayr bn xarbin xadaanaa yacquub bn ibraahim aلzuhri yacquub bn ibraahim bn sacad bn ibraahim ibn cabdiraxmaan aلzuhri xadaanii abi aabbahay baa ii tabiye buhi xadiidku abihi ibraahim bnu sacd haddee can ibni shihaab hadda marka ibraahim bnu sacd wuxuu mutaabacaynayaa afwan waa xadiid cusub waan ka soo baxnay kii cabdullahi bn mascuud can ibni shihaab azuhri can caamir ibni waailata abutufayl alleyt almaki saxaabigaa u taqaaneen weeye wuxuu dhashay sanadkii uxud dagaalkii uxud buu dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo gaadhay siddeed sanoo noloshiisii ah kadibna ilaahay baa cimri siiyey wuxuu dhintay boqoliyo-tobankii hijirada boqol-iyo tobankii hijirada dhintay wa aakhiru man maata min asaxaabati biliطlaaq nabi maxamed axad arkay oo la kulmay oo saxaabi ah oo nabiga wax ka wariya axadka ugu dembeeye weeye ama ha ka warsho ama yuun ka warina saxaabi nabiga la kulma asagoo rumaysan cadka ugu dambeeye weye boqol-iyo tobanka jiradu geeriyooday abu ufayl caamid muwaairata abu ufayl alley almaki sagaal xadii buu nabiga ka wariyaa muslim laba xadii buu soo saari doonaa in sha allahu tacaala bukhaariya muslimna akara fi riwaayati canhu can اsaxaabati can rasuuli اllah riwaayadkiisu u badanee saxiinka ku jira waa asagoo saxaabi kale ka warinhaya oo nabiga usii maraya amaa xadiiu toos nabiga ooga qaadanayo waa sagaal xadii sagaalka xadiina laba xadii buu muslim warin doonaa insha allahu tacaala midkaanna hadda saxaabi kale usii marhaya maaha mid asagu warinaya laba saxaabi waliba usii mari doonaa can caamir bni waailata allayثi abu طufayl almaki ana naafic bna cabdilxaari alkhusaaci wadaadka naafic bn cabdixaad alkhusaaci waa saxaabi kale asaguna maki ah oo reer bani khusaca saxaabiyu mashhuur min muslimati اlfatxi fatxu maka markuu nabigu qabtay sanadkii sideedaade hijira raggi islaamay buu ahaa kadibna maka muusan ka hijroonin maxaa yeelay laa hijrata bacda alfatxi baaba timid ayadaasuu joogi jiroo ku dhintay waagii dambe sayidina cumar baaba waaligii ka dhigay intuu khaliifka ahaa waa naafic bn cabdilxaari alkhusaaci wadaadka naafica asna waa saxaabi caamirna waa saxaabi cumarna hadda warkiisaba joojiye laqiya cumara cumar buu la kulmay naafic baa la kulmay xaggee kula kulmay bicusfaana meesha la yidhaahdo cusfaan waa waadi makiya midina u dhaxeeya oo markaad maka ka baxdo laba maalin socod buu ku jiraa laba maalin socod marxalataan isaduna waxay ahayd abu yacla yaa fafaahiyey fii musnadi riwaayat abyacla bay ku faafaasan tahay sayidina cumar khilaafadiisii buu soo cumraystay ama soo xajiyey maalin maalmaha ka mid ah naafic ibn cabdilxaaris alkhusaacina wuxuu markaa ka yahay mako gobernatoore caasimaddii diineed ee muslimiinta maka ahayd yuu ka yahay waali ama badhasaab waxaad u taqaana ama gobernatore waxaad tidhahdaan sayidina umar buu ogaaday marka iyo saxaabadii iyo dadka la socda soo dhow yihiin wuu ka horbaxay oo istiqbaal buu u sameeyey wuu ka hortagay laba maalmood meel loo socdo kaga hortagoo la yidhi cusfaan halkaasuu yuu kula kulmay madaxweynihi muslimiintu soo dhowaynaya wa kaana cumar cumar wuxuu ahaa yastacmiluhu ki waali ka dhigta naafic ibni cabdilxaari calaa makata maka waali oga dhiga amiir oga dhiga caamil buu ka la kulmay ayaa la iswaraysta hadde laba maalin meel loo socda iga hortimide magaaladii maka ahayd iyo muslimiinta maka joogee saxaabe iyo taabiciinba lahaa yaad kaga soo tagtay weeye maamulkii gubarnatoore madaxweynihii kaga hor yimid uun laba maalmood meel loo socdo labada maalmood iyo maalinkii habeenka magaalada laga maqanyay yaa ka sii talinhaya oo qadihii iyo imaamadii iyo wixii la qaybinayay iyo maamulkii beledkii dhannaa yaa lagaga soo tegay faqaala cumar wuxuu idhi man istacmalta yaad oga dhigtay barasaab iyo kusiisime calaa ahli اlwaadi waadigii waa waadi makaade alwaadi ree maka u jeedaa ree maka yaad kaga soo tagtay ood waali oga dhigtay faqaala wuxuu idhi ninka la odhan jiray naafic ibn abdilxaari alkhusaaci ibna abza ninkii la odhan jiray ibna abzaan u magacaabay khaliif inuu sii ahadiyo waali iyo kusiisime intaan ka soo noqonayo bdiamaan bn abza baa laydhaha bdiamaan abza qaala cumar wuxuu waman waman ibna abza yuu yahay buu hi ibna abzaha la soo booday muxuu ahaa maba aqaane ayib qaala wuxuu uhi mawlan min mawaaliina mawlan addoon la weeyo min mawaaliina bani khusaacat haddaan reer khusaacan ahay nin addoon ahay annagoo aan xorayno oo qoyskan reer bani khusaca xaliif u ah ma nin xor ah ama aabbihii xor ahaa hadda ha xoroobo laakiin waa maxay waa mawla nin saliiba oo nasiib ah oo magac leh oo nasabkiisa la yaqaano oo xorriyad lagu yaqaano mee waa nin addoon ahaan jiro kadib in la xoreeyey wuu ka sii daray qaala wuxuu yidhi cumar fastakhlafta calayhim mawlan ma intaad ka soo tagtay magaaladii dhannayd ee caasimadii diinad ahayd ood meel aan dhowan igaga hor timid bal haddana waxaad waalooga dhigtay iyo mas mawle addoon ah ama markaa la xoreeyey hawshumar hawshuuba qoonsaday qaala wuxuu idhi ninkii lo jiray naafic waa nin faqiiha ah, diinta fahansan innahu qaari'un likitaab illaah wa innahu caalimun bilfaraa'id meeshuu taabtay idan nasab diineed wax u dhisa oo ninkaasi hawshiisa xoojiya oo sababku meesha ugu dhiibaya buu saxaabigii kala cadday wuxuu innahu ibnu abza qaari'un likitaab illah kitaabka ilaahay nin yaqaanoo ku dhaqmo weeye waxaa intaa kuu dheer wainahu caalimun bilfaraa'idi dhaxalkana wuu yaqaanaa mawaariidta iyo qismatu tarikaat iyo xoolaha laga dhintay sida loo qaybiyo dadku say isu dhaxalaan say isu xijaabaan say u wadaagaan shuruud ulirti arkaantiisa howlahaasoo mawaanic ulirt waa nin faqiiha bilfaraa'id wa caalimun bikitaab illaah fii curfi selafna baabul baab ulfaraa'id baa ogu adkaa xilligoodii axkaamta fiqiga ah iyo baab ulmanaasik iyo baab albayc wariba saddexdaa baab wey albayc wariba almanaasik iyo alfaraa'id waa caalim bilfaraa'id qaala cumar wuxuu idhi saa hadday tahay faqaala cumar amaa ina nabiyu saa kulley hadday tahay buu idhi asmayu mar haddaad tihi ninku waa caalimu bikitaab illah caalim biاlfaraa'idi meel laga taabto ma laha amaa kullay ina nabiykum nabigiin sal ly slam qad qaala wuxuu yidhi ina nabiyakum erayga asaga ah ruuxna waxaa looga qaadan wanaag iyo xurmayn nabiga uu xurmaynayo ruuxna waxaa looga qaadan quursi iyo iska duwiduu iska duwaya nabiga calayh الsalaaة wasalaam oo ducaa jirta iyo uwa laguba habaar ah yani maxay ku kala ogaanayaan qaraa'inulxaal ninka ay ka soo baxday wuxuu ka wado wakhtigay soo baxday xilligay timid marka erayadu way kala duwan yihiin wakhtigaa qiimayn ruuxa yidhi baa lagu qiimayn ka lagu yidhi baa la eegayaa yunus ibn cabdilla calaa soo boqday imaam shaafici oo xanuunsan markaasuu yidhaad u ducaysid qawa allahu dacfaka wa jabara kasraka ila akhiri waa dacweeye u duceeyey imaam shaafici baa kaftan badnaa ula kaftan wuxuu ihi yuunusow haddii ilaahay dacfigay uu quway waa i dilayba haddi dhinta dacfigeeda allaha quway waa maxay waxaa loo qaadan karaa xanuunka ha kugu sii batoo kaw dheh waxaa kaloo loo fasirin karaa oo loo qaadan karaa in la yidhaahdo tabar allaha ku siiyo tabardarra allaha kaa qaado awood allaha ku geliyo markaasuu yaa imaam yaaba cabdilaah wallahi wama jeedin waa kuu ducaynaya habaarka ma wadin xataa haddaad habaar ka wato ducaan u qaadan lahaa ku yidhi limaada wuxuu ogyahay wax ka dhexeey asagiyo ardaygiisa marka haygu waa kala duwan yahay nin baad ku dhiman gacal cun baa la yidhahda ku gacal cunahayaaye cadaawad igama aha hadalka somaaliu oo xubnuu leeyahay waa qaybsan yahay waa kala duwan yahay erigii soo boodoo macna khaldan in laga fahmo waa khalad amaa ina nabiyakum nabigiinnu moxamed sal ly slam qad qaala wuxuu idan yidhi ina allaha yarfacu ilahi wuxuu ku koryeelayaa oo ku qiimaynaya bihada alkitaabi kitaabkan ku dhaqankiisa iyo qaadashadiisa aqwaaman qolya muslimiina wayadacu wuxuu ku bahdilayaa bihi qur-aanka bihi maxaa loo jeeda ka tegidiisa barasho la'aantiisa ku dhaqan la'aantiisa xurmayn la'aantiisa aakhariina qolyo kalena waa ku duloobaya xadiidka faاstakhlaftu calayhim mawla halkaas markuu maraya riwaayada abu yacla fii musnadihi raqamka ah qiso dheer baa ku jirto ay ku doodeen sayidina cumar iyo naafic ibn cabdilxaari fastakhlaftahu calaa man biha min qurayshin wa asxaabi rasuulilah buu cumar ku yidhi ma nin mowlaa oo addoona ayaad ogaga soo tagtood waali oga dhigtaiyo mas-uul maka oo caasimadii diineeda iyo asxaabta nebi maxamed ee joogay qaala wuxuu nacam wajadtuhu aqra'hum likitaab illaah wa makkatu ardun muxtadaratun faaxbabtu an yasmacuu kitaab allahi min rajulin xasani الsawti xasani اlqiraa'ati qaala nicma maa ra'ayta dood ka dheer wey wuxuu idhi waa runtaa waxaa ninkaa ugu dhiibay hawsha waxaan helay buui markaan dadkii fiiriy reer maka ninkii qur ugu yaqaana inuu yahay waxaad kaloo sayidina cumar ogaataa buuhi maka waa ardun muxtadara waa caasimo diineed waa la yimaaddaa ninbaa cumro u imanayo hadiyo goorda ummad umbaa joogta maka waa taqanaadi mid cumro u yimid mid xaj intuu iid aan bixin nin dan kale kale maka waa ka duwantay magaalooyinka kale waa magaalo jilibka laga bixinno oo socotadu ay ku badantahay iyo xujaajtii muctamiriintu waxaan jeclaystay marka ninka xaramka istaaga ummadda tujinaya inuu yahay aqra'u nnaasi likitaab illaah xasan asawti xasan alqiraa'a saasaan jeclaystay buui cumar muxuu ku jawaabay nicma ma ra'ayta alla wanaagsanaa talada aad qaadatay kadib wuxuu uhi ina allaha yarfacu bilqur'aani aqwaaman ويضع بالقرآن أقواما وإن عبد الرحمن بن أbزى miman رفcaه الlah بالقرآن cmar baa intaa ku daray wuxuu hi qur-aankan ku dhaqankiisa iyo xurmayntiisa dad baa ilaahay ku sharfa oo ku qadariya ku qiimeeya oo qur-aanku sabab u noqda dadna way ku dulloobaan ka tagiday ka teganaya barashala'aantiisa iyo xurmayn la'aantiisa dadka ilaahay qur-aanka uu ku maamuusay ee ku soo baxay waxaa ka ninkaad hadda u magacowday bara saabka ee gubernatooraha kusiisimaha ah ee ku meelgaarhkaa magaalada maka iyo nawaaxigeeda riwaayo kale oo isla asagu uu warinayo iyo ibn aiir min ariiqi iyo abu alasraqi fi akhbaari makka ayaduna waxaa ku yimid markuu yidhi ibnu absan kaga soo tagay faqadiba cumaru xataa qaama fi اlharzi cumar u fiirso hadda ritigii uu watay muusan ka degin isagoo ritiga saaran oo weli degin buu idhi waru aniga iga soo horbaxyeeiyo iqaabilhaye soo dhowaynhaye magaaladii aan mas-uul kaaga dhig yaad kaga soo tagtay markaasuu ibnu absan cumar shalay ka noqotayba faqadiba cumaru xataa qaama fi lqarj koorihii kabaalku dushiisu ku istaagayba waa istaagay inuu soo boodo suul oogu wado uu meel saaru rabaa gubernatoorihii cumar waa kullaaday ma nin addoonaad saxaabadii nebi maxamed iyo maka kaga soo tagtay idan faqaala atastakhlifu calى aali اllaahi cabdiraxmaan bn abza aalkii ilaahay oo ree maka ahlulxaram aalkii ilaahay oo ree xaramka maki dadkii joogay ee saxaabo lahaa ee aalubeyt lahaa baad kaga soo tagtay wadaad mawla ah oon saxaabi ahayn oo maxaanku idhaahdaay nin horoo la yaqaana baan ahayn faqaala inii wajadtuhu aqra'hum likitaab اllah waafqahum fi diin اllah fatawaadaca laha cumaru xata اطma'ana calى raaxilatihi u fiirsa cumar habeenhow amir riyad salixiin wa kaana waqaafan cinda kitaab اllah cumar waa kii kullaadee siraaday ee irtiga dushiisa ku istaagay bokoordee la baxay muxuu yidhi naafic wuxuu yidhi ninkaasi markaan dadkii baadhay kitaabka ninka u yaqaanuu noqday diinta ilaahayna ugu faqiisana u yaqaana maxaa la yidhi laha cumaru xata maana calaa raxlati weedha ayada ah dadka qur-aanka asaga u yaqaana diinkuna ugu aqoon roon saa darteed baan xilka ugu dhiibay cumar way qaboojisay waa biyo in lagu shubay ninkii kacsanaa ee ushi la qamaamahayay kala daatay ilaa uu koorihiisii si ah ugu fadhiista oo warkii markaa uu toydo maxaa kale markaas wuxuu uhi in qulta daaka saa haddaad tidhi laqad samictu rasuul اlah sal slam yaquul ina allaha sayarfacu bihada اdiini aqwaaman wayadacu bihi aakhariin nabi maxamed baan ka mana asagoo leh kitaabkan qur-aanka ah dad buu ilahay ku sharfi doonaa dadna way eedi doonaan nin walba meeshuu kitaabka ilahay u istaago ee hawshu noqon doontaa wey riwaayaadka marka abu yala baa aad qisada u faahfaahiyey وxadaثnii cabdالlahi بn cabdالرaحmaan الdarimiyu وabu bakr ibn isxaaq الsاغani muxamed qaala أhbarna abulyamaan alxakm الnaafic أhbarna شhucayb bn abi xamزة can الزuhriy qaala wuxuu ihi wadaadka zuhri ah xadaثnii caamir bn waasilaة الlayثiyu أna naafica bn cabdاlxaariث naafic bn cabdilxaariث alkhusaaciya laqiya cumara idan riwaayada hore kuma jirin naafic nisbadiisa lama sheegin qabiilkiisa tan way sheegtay waaila nisbadiisa asagun lama sheegin tan way sheegtay meesha hore ibnu shahaab can caamir buu lahaa wa xadaanii caamirun fawaa'id badan baa ku jira laqiya cumar cumar buu la kulmay khaaab bicusfaanoo kula kulmay bimili xadiii ibraahim wasaaqaa kugu jirta hadda iska qadawaad shucayb bnu xamza can الzuhri baad hadda haysaan horanna waxaad soo marteen ibraahim bnu sacd can الzuhri baad soo marteen wasaaqa wuxuu kaxeeyey marka shucayb ibn abi xamza bimili xadiii ibraahim bni sacd can الzuhriy oo waa isku waafaqeen wey xadiidkan marka uruq badan buu leeyahay hada min diqati imaam muslim raxmat ullahi tacala calayh uruq aad u fara badan buu leeyahay oo can waaila ah can caamin waaila ah mawquufa wa marfuuca wa mursala laiskugu khilaafa xadiidkan zuhri baana asaxu اlaxaadiiثi cinda ahli اlcilal ah riwaayat الzuhri xadiiث الzuhri can caamir bn waasilaة اleyث abu طufayl almaki ayaa ugu xoog badan walidalika ikhtaaraha wاntaqaha waاqtasara calayha muslim ayadii buu doorto la soo baxay waana ku gaabsaday inta kanle waa ka tegey riwaayaadka mursalada ah kuwa mawquufada ah kuwa marfuucada ee uu dariiq kale ku yimid kulli waa ka tagay daaraqudni baa la weydiye xadiidkan cililkiisa wuu sharxay kitaabkiisa cilalka raqamka su-aasha xadiidkaabuu ku sharxay markaas wuxuu ku gebagabeeyey waxadiidu zuhriyi huwa sawaab waxaan leenahay daaraqudnio muslim baa kaaga horeeyey so sidaa maaha waxadii zuhriyi huwa sawaab ayib xadiidka marka xadiid qiimo badan weeyo oo macaani badan ay ku jirto macnaha ugu muhiimsan waa maxay nin walba kitaabka quraanka aanka meeshuu u istaagay u gaadhaa ilaahayna subxaana wa tacaala naxariista iyo naallada u geynaya nin walba meeshuu dhigaa alla dhigahayaa nabigaa inoosh in allaha sayarfacu bihada alqur'aani aqwaama wayadacu bihi aakhariin qur-aanku markaad adugu bahdisho ood xurmayn weydo qiimayn wooda aday kaa go'an tahay ka maali doontid weeye odaygii la yidhi galabkuu caraabi jiray kuradii saaka halihii la raaciye geelii buu ka horbaxyaynayaa markaasu wuxuu marhayaa mid meel cidlo ah oo gagi ah oo wax yaalla jirin oon baad iyo biyo lahayn iyo wuxuu geel ku leexdo halihii ku hortaagan buu marhayaa wuxuu leeya hebelow ka maali doontid xaaw ma ku dheelmadahee baad ka maali doonta adugu muxuu ka maali hadi ah geeli wuxuu dhiiqiba ma jiro waa wada niiq buu noqonayaa niiq ma taqaanaa dhiilka markay caanuhu ku dhacaan hashu hadday si fiican u soo mayracto u soo daaqdayna caano xoog loo show gowgow baa dhilka ka yeedhi marna sidii neef riya ah ama nin lax maalayay kaa noqon shiiqshiiq bay kaa noqonaysa mid wuxuu marayaa meel fiican halaha ku mayracay wuxuu leeyahay aduguna ka maali doontid kullu nafsi bimaa kasabad rahayna nin walba wuxuu shaqaysto ayuu u baxsanayaa idan halkaasay hawshu taagantah waxaa kaloo ku jira muslimiinta haddii loo magacaabay mas iyo amiir iyo madaxweyne iyo maamule iyo talahaye beeldaajiye malaaq isim maxaad raba lagu doorto diinta intuu ka yaqaan aqra'hum likitaab illah waafqahum fii diin illaah cumar muxuu yidhi almuxada almulham muxuu idhi nicma maa ra'ayta nicma maa ra'ayt nin mawla ah oo addoona ah. yaa quraysh iyo ansaar iyo ahlu beyt rasul looga dhigay oo meel mucayana joogtay gobol mucayana joogtay maadaama u noqday aclamhum bikitaab illah wa aqwam fii diin illah idan hawsha u muhiimsan waa maxay waa inay noqoto diin waa in la helo waa in diin la helo innagu haddaynu hadda muslimiin nahay dhibkan haysta waa maxay taladii iyo siyaasaddii iyo maamulkii caamabanna haysataba kii wadaadka ahaa caamaga inuu haysto oo madaxweyne ka dhigtuba diyaar u yahayba ya dulliga meel looga garan maysid muqdisho caamay baa ka talinhaya kismaayo caamay baa ka talinhaya jigjigayaa ka talinhaya nin aan culummo ahaynoo caamayaa ka talinaya hargeysa caamay iiwad weligeedba caamo garowe caamay waxbaan ka tegey maalin baan saddex magaaladood sheego waaweyn qolyaa fari ii soo qora watsapka waxay dhaheen maga hebla sheekhu ka tagtay ya ma soomaaliya anugu meelahan meelahan looma dhowaan kare bangaani baa la isgeynayaa ah jabuuti ah, jabuuti maxaa ka taliya caamay weligood ba wadaade tusaalan oga jeedaa markaan magaalo sheego halqabsiiyo tusaale iga tahay cid gooni on u socda ma jiro aniga isku meel baad ii jirtaan kulligiin soomaliya miisaan bay ii saaran tahay nin walba wuxuu anaga agtadii xurma ku leeya waa intuu diinta u dhow yahay cudurka aad qabtaa ilahay waa iga caafiya waan oga anaa isog waxaan ilaahay ugu mahadiya ka mid tahay mararka qaaska ah waxyaabaa ilahay ugu mahadnaqay ka cudurkaad qabtaan badankiin anugu ma qabo dhib badan baanan kala kulmay cudurradeenna markaan anugu aan fitradeeda ku hadlay waxaan aaminsanahay hadda inaan sheegaa ficlaan lahayde laakiin maadaama laga yaabo haddana in qoraalka laysoo qor waa iska daynaya intaan waqooyi koonfur ilaa aan socday galbeed yaa laba magaaloo dhexda ku jirta ka tego ilmaamo qolihii meesha ka soo jeeday baa mesaj igala daal warnimay waxaad leedi bes waxaan cashir dambe yaan sheegi doonaa hadda waan sheegay kuwii ahaayeenna ma sheegaye labadii magaalo hadda waan magacaaba almuhim waxaa weeye taliskii maamulka iyo taladii muslimiinta taliskii muslimiinta iyo maamulkoodii caambaba u qamaami oo u soo taagan oo kugu dili kii wadaadka ahana wuuba roganhayaaba waa u hoganhayaa caamaygaasuu daba taagan yahay ya asagaaba u kambangaranoo waday leeyihiin waa waxa nugu dhacay wey waxaa na aafeeyey ee ilaahay nagu rogay ee aan meel u gaari la'nahay ean u ka cifan la'nahay waa kitaabka ilaahay iyo dadka xambaarsanaa baan meel dhignay hadda kor waan idinka sheegay dugsiga qur-aanka ah, meel yaroo boosanneero ah ama bullacad ay socoto ama guri weyn la dhistoo la taago hoostiisa ama luq e, e, kijiiji sakaraada oy biyuhu qulqulahayaan iyo saxaradu ayaa xogoo sandaqada iyo jiingad lagu xidhaaya qur-aanka ummadda lagu barhaya jiirka gaalabaxayn oo bisaddaa iskaga dhaldhali meesha ayada ah, oo waxaaba qabsanba waxaada shuqul ku lahayn iskuulaadka maxaa loo dhisahayaa dabaqiyo baad u dhisaysaan guryihiinii dabaqiyo macalinkii miskiinkaayee noloshiisi meesha ka raadsanaya ummaddana caruurta qur-aanka inoo barahaya xataa fiigi iyo xooguhu ujuda sibcan loo siin maayo bishu markay dhammaato hadduu yidhaahdo hooyo balooda ka soo qaada wixii yarkaayaan ku caaliya qubahayay ila nafley baana nool baan u baanahaye macallinku waa macallin imaan daranba qorya lacag weeye kan weeye iskuulkana lacagta waxaad sii shubaysaan bishoon dhammaanin saddex saddex bilood baad israacinaysaan saddex saddex bilood carruurta iskuulka waxaad kicinaysaan afarta habeennimo toban saacadaanka hore quraacdii iyo qadadii iyo bugaagtii iyo alaabtii baabuur weyn halkaas u soo istaagahayaa iyagoo kamkamahayo carafta iyo alaabta baa la tuurahayaa oo iskuulkii maadiga ahaa ee weliba carurta laga yabo in lagu soo gaalaysiinaya laga yaabo muxuu yidhi cabdullahi bnu caamir saxaabigii ilmihiisa ninkii nasraani u dhiiba ama yuhuudi u dhiiba kadibna uu khamraa siiyo waalidkii baan yaan karbaashaya oo xadulkhamri ku ofinayaa buui u fiirso waa saxaabi ilma aad adugu dhashay baad yuhuudi wax bar ama kiristan baad tiri nasraani wax ii bar si u wudooday khamraa kaa siiyey ilmihoo dhacdhacayo muqlaysan baa ku yimid amiirkiinna muxuu yidhi cabdullahi bni caamir odaygan karbaashi asagaaba khamrada cabbay buui maya asaga cabay buu i bof walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba ibnu xasan warkiisa iga daa filmuxalla ugu sheegay ka warramaa wadaadda allow ilmihii yaraabaad intaad diyaarisa aad darto iskuul baad maadda aad geysay social stadi baa loo akhriyey anshuxumaa loo akhriyey waagi dambena waxaa la soo baray ciise inuu yahay wiilkii ilaahay ila way dhacdaaye way jirtaaye waad ogtihiine ilmihii gaalnimaa la soo baray odayga ka warrama maxaa karbaasha maxaa karbaasha wuu ridoomaad dhahay maxaa karbaasha jaamac orad adugu aad eh, laascaanood aad adugu waxbaa hadda meesha kuma haysidi maxay tahay waxaas khamre la cabbay baan kuu sheegay saxaabigu in waa la karbaashayaa ninkii ilmihii la gaalaysiiyey diinta laga saaray maxaad ka leedahay waalidkuna hawshaa uu og yahay isagaa sabab oogu ah أجمع العلماء أن الداعي إلى الكفر كافر والراضي بالكفر كافر والمادح والمثني والمراقب نين والبو هوشا سو كقيب قاتو كو غالوبيا هلس وي هوشا ايدا وهوشا هلس وي المهم خلاصته كتابك إله ميشن ودغنو يا الله taladan muslimiinta ay caamadu marooqsadeen ha laga soo dhigo wadaadiinnan dabarukusaya caammadan aan sixi karin salaad iyo soon midna aan sixi karin haddii khalad diineed loo sheego war meeshaan dhib baa ka jira ninka ka hadla xidhahaya sida shaydaanka hargaysa wuxuu baadda samaynayooo kale yaan la daba taagnaani ilaaha laga cabsado wallahu subxana wa tacala aclam